weydiiyey iyo wax ka dheeraada jawaab wada tuusii ana rajula nin qaala wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo maa yalbasu lmuxrimu qofka muxrimkaa muxuu xidhanaa min ahiyaabi dharka xaggiisa muxuu ka xidhanaa oo u bannaan qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala اllahu calayh wasalam laa yalbasu lqumusa qamiisyaal xidhan ma qumus waa jamcu qamiis qamiisyaal xidhan ma walalcamaa'ima imaamadana xidhan maa walasaraawilaati sarwaalyaalna xidhan maa walalbaraanisa koofiyaalna xidhan maa saraawiilaat waa jamcu saraawiil saraawiila oo mafaaciila ku socota oo siiqatulmuntahaljumuuca aajaa mu'anusaalim lagu keenay oo la yidhi markii hore ayagoo jamceedoo saraawiila siiqatu muntahaljumuuc ku timid ee kadib haddana jamcu musaliim loo sii dhisay mufradkuna waa sarwaalatun sarwaalatun sarwaalkuna maahan mid kaan hadda soomaalidu seeta maahan kan sarwaal lama yidhaha bandaloona la yidhahda midkan waa mid oo aan roonaynoo gaaladaa iskale asal bandaloona la yidhahda sarwaalka qaabkan ma ahan haddana waxa qaataa aadan u yeli siiriyaankaoo kale dhifoo gobollada ama baadiyaha ka yimid waan ku arkay xajka daatan oo site ciraaqiyaankana sidoo kale waad ku arka iyagana dad aad u yar oo sita turkidana qof ama laba iyagana waa ku arkay halkan kore waa macawis camal waa maro weyn waay ilaa labada jirib uu gaarayo waa maradaas weyn markuu labada jirib dhaafo labada jirib hoostooda oo laba lugoodoo yaryar ka noqona meesha uu ka kaalleexdayna geg ma ahano ma tognee hoose usii laalaada iyadoona sida lug saddexaad cama ah. waa mara noocaas wax marka soomaalidu sitaa ma jiraan oo toshamidna waa maro weyn oo cawrada qarinayda oo aan cawradii suuraynayn bahalka madadoonka ahoo waxa weya cawradii tagsiimu ku samayna markiis hore uusan nuur badnayn dii laga sii daro haddee qaabka gaalada loo xigtana waa kan hoogayba oo hadda mindhagaal cusubaa soo baxay oo sitee carruurtu waad arkeen say waxay u fasahaadeen bahal ku dhegan oo meeshaan jirka haddana dabagaal ah ay hadda heleen kolliba gaal cusubaa qaatay marka ku dhegan oo qaarkood markay soo galaan bandaloonka xunkaa ay sii yaraynayaan oo jidhka ku dhajinayaan markaas kaas waa hoog waayo kaas dhar maaha kaas waa hoog salaaduna kuma ansaxayn ma ku ansaxayn cawradiisa qofkan kan taalo midkaan ciyaalku sitaana ka hadlayna dad oo akhyaara ah waxaa jira iyagu bandaloonka iska quruxsada sarwaal maaha laakiin bandaloonkooda ay xoogaa hagaagsadaan waxay samaynayaan hortaa mid jidhka ka fogay ka dhiganayaan oo waasaca oon ku dheganayn isbaalkii uu dhulka jiri jirayna waa ka ilaashanaya culummaduna bandaloonka saddex shay ayay ku inkiraan saddex shay saddex dhibaatuu leeyahay yidhaahdeen koow tagsiimu lcawra cawradii jirkuu ku dhegaa cawrada iyadoo jismi yahay muuqanay ahaani isbaal sida badan baalkan bandaloonka isbaalka marta isbaalkuna kabaa'irta waaweynu dunuubtu ka mid yahy dembigu inuu kabiiro yahay calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah in naar loogu goodiyo qofka ku dhaca isbaalka isbaalku wax nihidu waxay tahay waa marada ninka ragga inay aanqowga hoos uga degto waa dembi weyn oo kabiiro ahoo naar nabigu ku sheegay sal اlahu alay waslam in lagu gelayo badanaana bandaloonku waa sidaasoo ciribta isagoo kabta ku hoos jira arkee kabta iyo ciribta udhaxeeya dadka gabar marka labadaasu timaado cilada saddexaad caladuula iskaga imaane waa tashbiih اkufaar oo qaadkaas gaalada u qaadata cilooyinkaas marka mid walbaaba keligeeday xaaraamta isbaalku keligiisu xaaraam yahay tashadu bilkufaarkuna keligiisu xaaraam yahay tagsiimu cawruhuna keligiisu xaaraam yahay marka dad akhyaara waxaa jira soomaalida waasacu ka dhiga jirka kuma dhegana isbaalkiina waa ka ilaalinaa meel fiicanoo meelahaasuu geysana markuu labadaas sameeyo kii ahaa tashbiihu kufaartiina waa ka baxaa meesha sababto galow saas dhar uma xidhan galow saas dharka uma xidhan marka waxaa dhici kartaa nuucaas lama dhihi karo waa xaaraan nuucaas waa xaaraan lama dhihi karo haddii qofkii maradii waasax tahay oon cawradiisii aysan sawirmayn isbaalka uu ka baxay meeshii nuucaas gaal u labistaana ma jiro oo tashabuhi meesha waa ka baxay marka markaasoo kaleeto waa xaaraan ma la dhihi karo waxay ula dhiigada lama hayo marka ma aha laakiin sarwaale waa un bandaloon kolleyba baranis waa jamcu burnusin burnus waa koofi madaxa la saarto marka nabigu wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam laa yalbasu ma xiranayo alqumuusa qamiisyaal walalcamaa'ima cimaamadana ma xihanayo wala saraawiilaad sarwaalyaalna ma xihanayo walalbaranisa koofiyaalna ma xihanayo walalkhifaafa qufafyaalna ma ihanayo khifaafa jamcu kufin kufku wuxuu ahaa waa sigsaanta camal oo maqaar ka samaysan waa sigsaan oo maqaara oo cagaha saas loo gashado keligoodna waa lagu oo keligood dadku waa ku soco karaa waa lagu soco karaa in wax qofku kasii kor gashadaana waa dhici jirta iyadana ilaa axadun qof marka laga reebuu nabigu yidhi salى الlahu عalيه wasalam laa yajidu aan helayn naxlayni laba kabood qofaan kaba heli karin oo asaga dhamo kufuu haystaa kaba ma heli karo falyalbas kufayni kaasoo labadiisa kufaa xirto walyaqdachumaa hana ka jaro asfala meel ka hoosayda min alkacbayda labada aanqow aanqawyada ama kuraamaha lafta soo taagan laftaas oo cagta ka korayda hoosteeda ha ka jaro maxaa yeelay kabta hadday meeshaas ka hoosaydo ma ahan markaas haddee midii la masaxi karay oo qufnimo waa ka baxaa qofku hadduu ka hooseeyo aanqawyada oo kuraamaha uu ka hooseeyo waa ka baxay waa ka baxay qufnimo marka qofkaan kaba heli karin labada qof ha gashada laakiin ha jaro oo aanqawyada ka hoosa ka jaro hadalkaas nabigu salى الlahu عalيه wasalam asagoo jooga madiine ayuu yidhi oo dad badan oo xaji rabaa la joogaan markii uu baxay oo uu maka tegey uu mar kale ku celsho yidhi qofkaan heli karin naclayn oon kaba heli karin khufayna xirto markaas dambe jaridda kuma darin jaridda kuma darin markaasay isku khilaafeen fuqahadii imaamu axmed madhabka xanaabilada culummada madhabkaas ku sugan oo imaam axmed imaamka u yahay waxay yidhaahdeen waa laysku nasaqay xadiidkan dambe oo cabdullaahi ibnu cabbaas iyo jaabir iyo xadiidkooda aa lagu nasaqay xadiidkan cabdullahi ibnu cumar oo xagga waxaa laga hadlaa kufka jariddii uu nabigu amray waa la nasab maxaa karaa ka dambeeyey waxayna yidhaahdeen sababtaan saasu leena waxay tahay markii dambuu maka joogay oo xadiidka nabigu uu sheegayo sala allahu calayh wasalam waxaa la joogay dad fara badan oo ka badan kuwii madiine la joogay oo aan ogeyn halla jara markii uu yidhi dadaan ogeynaa la joogay haddii ay waajib tahay jariddu markaas dambuu ku celina hayna dad badan oo kii hore maqlinaa jooga laakiin aimada kaloo saddexda ah oo imaamu shaafici uu ka mid yahay iyo maalig iyo waxay leeyihiin maya waa laysku xambaaraa xadiidka cabdullahi bn cabaas waa mulaq midkan cabdullahi bn cumar oo dhe hala jarana waa muqayad yuxmalu lmulaqu cala lmuqayad marka midka cabdullahi bn cabaas oo mulaqaa waxaa lagu qaydayaa midkan oo cabdullahi bn cumar waana la jaraya oo uma banaana iyadoon la jarin sidaasay yidhaahdeen ixtiyaadkana sidaana u ron qof oo hadduu jaro warcadda layskuma haysto laakiin hadduusan jarin khilaaf badanaa ku jira markaas inuu ku dambaabayo culammada badankooduna saasay qabaan jaridday qabaan walyaqdaxumaa ha ka jaro khufeynka asala meel ka hooseeda min alkacbayni labada anqow walaa talbasuuha xihanina min asiyaabi xagga dharka shay-an shay shaygoo masow u taabtay zacfaraanun zacfaraan oo warsun ama warsi waa laba geed oo zacfaraanku waana gaduud waana carfaya warsiguna waa carfaya laakiin waa jaalle xagga midabka xadiidka marka fiiriya nabiga salى الlahu عalيه wasalam ninka saa'ilka wuxuu weydiiyey muxrimku muxuu xidhanaya laakiin nebigu wuxuu ku jawaabay waxa ka xaaraanta maxaa yeelay waxaa ka xaaraanta marka la sheego macnaheedu waxay tahay intaan ka xaaraanta maaha inta kale waa u xalaal marka su-aashii uu rabay waa looga jawaabo oo wixii muxrimku xidhanaaye oo macnuhu wuxuu yahay intaan maahane inta kale waa u xalaal marka su-aashii uu weydiiyey jawaabteedu waa hel faa'iido dheeraadana waa la socotaa oo waxyaalaha qofka muxrimkaa ka xaaraantana waa loo sheeg saas darteeda ayuu ibnu daqiiqulxiid wuxuu yidhaahdaa jawaabta shardi maaha su-aasha inay mudaabaqayda shardi maaha siyaadaa lagu dari karaa waxna waa laga jari karaa marka shardi maaha marka halkaas waxaa la ogaaday waxa uu qofka xiranayo muxrimkaa waxa laga reebay oo xadiiskan lagu sheegay wixii ka soo haroo dhana u xalaala sababta keentay nebigu inuu ka leexdo su-aashii oo aheed muxuu xidho karaa oo u leexdo waxa ka xaaraantaana waxay ka yidhahdeen culummadu waxa u bannaanu ma tirsana tiradii ka batay waxa uu xidho karo u bannaan wax tirsan maaha laakiin waxaa tirsan waxaa ka xaaraanta marka wixii ka xaaraan tahay u sheeg maxaa inta ka xaaraanta intaan la sheegay intii kale waa xalaal intii kale waa xalaal marka fiiri xadiidku waa qawaacid qaabka isku xidhan yahay waxay yidhahdeen culummadu qamiiska la sheegay qumus alr waa qamiisyaal iyo saraawiilaah labadaas waay waxaa laga qaadanaa inay xaaraan tahay mara kasta oo u toran jirkoo dhan in la geliyo ama jirka qayb ka mida maradii qaabkaas loo tolay dhammaan waa xaaraan raggayna xaaraan ka tahay dumarka waa u xalaal qamiiska maxaa loo tolay jirkoo dhan sarwaalkan maxaa loo tolay jirka qayb ka mid marka maro kasta oo jirkao dhan loogu talagalay sida qamiiska ama maradii loogu talagaloo loo tolo jirka qayb ka mida ah, sida sarwaalka bandaloonka nigiski funaanadii shaatigii dhammaan waa xaaraan maro kasta oo jirkao dhan loo tolay ama jirka qayb ka mida ah loo tolay waxa ay xaaraan ka tahay waa ninka xajka ama cumrada u xihanta ay xaaraan karto labadaas markaa taasaa laga qaatay waxaa soo haray camaa iyo baraanis labadaas waxay qaacido u yihiin madaxa oo dhan in la daboolo ama qayb kamida in la daboolaa xaajigay xaaraam ka tahay ninka xaajiga ama muctamirka qofka cumradu u xihan tahay ama xajka waa ka xaalan madaxiisoo dhan inuu daboolo ama ku ha ku daboolo shay loo tolay sida koofida ama ha ku daboolo shayaan loo tarin sida cimaamada waa isku mid madaxoo dhanna in la daboolo waa xaaraan qayb ka mida inuu daboolana waa ka xaaraan marba qofku hadduu xaj xirto ama cumro waana ninkay gaar ku tahay ee dumarka waa waajib madaxooda inay dataan marka ajnabi la joogo weliba marka kalena waa u banaanta khiaaf waxaa laga qaatay wax kastoo cagta la geliyo oo cagta wada daboolo canqawga soo gaara waa ka xaaraan ama ha ahaadeen quf ama ha ahaadeen sigsaan ama ha ahaadeen kaba daboolona anqubyada soo gaara kulli waa ka xaaraan waa ka xaaraan markaa meeshaas waxaa soo baxayda ninka wuxuu xidhanayaa waa labadiisa go sidaas waxaa ka duwan dumarka dumarka dhammaan dharkay xidhan jireen waa u wada xalaal laba marka laga reebo bis laba kaliya waxay tahay marada indha shareerkaa wejiga loogu talagalay mar hadday gabadhu xaj xidhato ama cumro xidhato waa ka xaaraan iyo khufaasaynka gacmogeliska waa ka xaaraan macnaheeduna maaha wejigeeda inay dabasho waa xaran ma abu daawuud waxaa ku sugan caaisha waxay tidhi nabiga inagoo la joogna sala allahu calayh wasalam oo xajinayna markay ragga ajnabigana soo qaabilaan jalbaabkeennaan wejiga ku soo laalaabi jirin marka ay naga gudbaanna waa ka laabi jirin oo ka wadiji jir saciid ibnu mansuur sunankiisa waxaa sanad saxiixa ku sugan caaisha inay tidhi gabadhaa waa daboolan kartaa wejigeeda laakiin nasheer kuma xidhi karto hadda fiiri ninkii cawradiisa inuu qariya waajibay ku tahay laakiin macwiis ma xidhan karo qamiis ma gashan karo sidaas way weji xaafid بن xajarna fatxulbaariga ijmaacuu ku soo raray u fiirsada waa imaam muxadid shaaficiye ah culummada muslimiinta madaahibtoo dhan inay isku waafaqeen gabdhaha muslimaadka inay wejigooda dabooli jireen xaafid ibn cabdilbarina tamhiidka ijmaacuu ku soo raray culummada muslimiintoo dhan maaha madhab gaara afarta madhabood iyo qayrkood inay ku ijmaaceen gabdhaha muslimaadka wejiyaalkooda inay daboolo jireen marka waxaad halkaas ogaanaydaa indhashareerka dadka gabal oo warka ka keenaya maahan mas'alo aan waa koox la dagaalan iyo koox difaacidu maahan masale kitaab laga helayo oo kitaab ku tala maxaa yeele waxaa la wada ogsoon yahay waddankayagaa kutubta lagu akri jiray waxaa ugu horreeya qofka marka cilmiga loo bilaaba safiinaha looga bilaaba jira soo ma safiina looga bilaaba jira oo soomaalidu waaba ka mahmahmida loo akriyey markaasuu wuxuu yidhi salaadan safiina ka hor tukaday janno ima geyday alla waysan cadaab ugeyn macnaha wuxuu dareemay qaabku u tukan jiray inaysan saxsanayn safiinihii markuu akristay u arkay markaasuu yidhi safiina horgeed salaadan tukaday janno ima geyday alla waysan cadaab ugeyn macnaha ad haddaa salaada kala dunuta cadaaba lagu mudana sooma safiinahay ku tilay gabadha markay ajnabi la joogto waajibay ku tahay jirka o dhan inay tarin markaysan tukaydo wejiga iyo labada calacalood maana inta kale qarin markay ajnabi la joogtana macalwejiga inay qaridaan waajibku qaasimkay ku tillo kitaabka ku xiga ah oo marka safiina lasoo akriyo rijaxa la akrin jiro marka ayu kitaab ayaan laga heli karay masalada waana la wada ogaa la dagaalankeeda iyo diidideeda ma ahan mas'alo qarsoon laakiin hebel ku xumeen meesha meesha soomaalidu markay yidhaahdeen hadde rag iska riix iyo rabbi ka cabso isku meel ma gasho meesha soomalidu kaas waataa ah, rag iska riix iyo rabbi ka cabso isku meel ma gasho markay timaaddo rag iska riix waxaa imaanaya qofkan waxaad og tahay oo wanaag ah inaad ku inkirto tira wanaag maaha iri ah, wanaag maaha waa shar de ogtahad inay wanaag tahay marka in gabdhuhu wejigooda dabooshaan mas'ale qarsoon maaha isla culummadoo og yihiin waa madhab kasta ku taalla ayuu kitaab laga helo laakiin cadaawadu marka shaydaanku dadka isku diro meel xunay gaarsiin shay diiniya uu og yahay uu wuxuu inkiraa ou leeyahay sharci maahan kaliya un hebel ku xumeen bal shaydaanku fiiri meeshuu qofka gaarsiinay kelmadda ugu dambaydoo ah jumlada walaa talbasu min aiyaabi shay-an masahu zacfaraan oo warsun rag iyo dumar waa ka dhexayda masaladaas waxaana weeye labadan geed waxaa ka dhaxeeya waa carafta shay kasta oo caraf ah nuucu raba ahaado catar ahaado magac kale ha yeesho barafuundhe magacu raba ahaado shay kasta oo laysku carfiyo qofka markuu xaj xirto ama uu cumro xirto waa ka xaaraan taasna rag iyo dumarka oo iskaga mid ciido waa iskaga mid qofku markuu xaj xirto ama cumro xirto shaygii laysku carfiyo oo loogu talagalay in laysku carfiyo hadduu shaygu carfayo laakiin wax carfin loogu talagalay maaha xaran maaha maxaa ka mid ah maalan cuntada gabal carfta cuntooyinka gabal carfa soo maaha riixaantii oo kaleeto qudaartii gabal carfa rayxaantii oo kaleeto qofku waa iska cuni kara maxaa yeelay shay loogu talagalay maa in laysku carfiyo laisku fulo waa shay cuntanimo loogu talagala shaygii marka aan cunto loogu talagalay ee aan carfin loogu talagelin asagu waa iska xalaal ee waxaa xaaraamta ka ah qofka xaajigaa ama qofka cumrada xirtay waa shaygii loogu talagalay in laisku carfiyo shaygaas rawa الbخaariي can iبni cabaasi radي الlahu canهuma bukhaari wuxuu ka wariyey cabdilaahi bni cabaas ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى الlahu عalayه wasalam jaaءa waa yimid ilى siqaayati meeshii xujayda laga waraabi jiray xujayda meelaa biyo loogu shubi jiray markaasay meeshaas ka cabi jireen ceelka zamzamka meel agtiisa cabaas ibnu cabdilmuطalib oo nebiga adeerkiisaana mas-uulka ahaa waraabinta xujayda marka meeshiiyuu yimid nabigu salى الlahu عalيه wasalam ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه wasalam jaaءa waa yimid ilaa siqaayati meeshii xujayda lagu waraabi jiray fastasqaa waraabuu dalbaday biyo aan cabaha la ii kanuy meeshaan in looga soo daruu rabaa laakiin cabbaas uu sidhi meeshaan dadka qaara imaanaa kaase gacmaha ku cabaya marka nabiga biyahaas gacmaha la gershay ha siine kuwa gurigii u yaalla uu u diray wiilu dhalay oo la idhaha fadli ibn cabbaas markaasuu fadliyo orode orod nabiga hooyada agteeda soo tegtay orod waa kan biyo u cabo faqaala cabaas cabaas wuxuu yidhi yaa fadlu fadliyo fadli waa wiil ina cabaasa idhab tag ilaa ummika hooyadaa u tag fa'ti ula ima wa u keen rasuulalahi rasuulka ilaahi salى اlahu alيه wasalam bisharaabin cabitaan min cindiha agteeda uga keen faqaala nabig wuxu uhi isqinii waraabi kuwan iga waraabi isqinii min hada alxaadir ha ii doonin gurigii midkaan dadku ka cabayaan kan iiga keen qaala cabaas wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo inahum dadku yajcaluuna aydiyahum gacmahooda yeelayaan fiihi fi lmaa biyahan gacmahay gelinayaan dadku gacmahay inta geliyaanay ku cabayaan taasaan kuu diidana saas yidhi qaala nabig qor isqini i waraab kuwaan dadku ka cabayaan iga waraab taasna waxay ku tuseen tawaaduca nabiga sala allahu calay wasalam tawaaduca nabiga waxay ku tusaydaa karaahiyatu taqaduri watakaruhi inaysan feecnayn inaad un wax iska nacdo iska kahato waxa dadku ay isticmaalaan aad qurunsato inaysan feecnayn ee tawaaduca uu feecan yahay nabiga sal اlahu alay waslm biyihii dadku ka cabaayeen uu leeyahay warkan iga waraab kuwa gaarka hay i doonina kuwan dadku cabaya xujayga cabayaan iga waraab marka inaad iska qurunsato un wixii dadku isticmaalaan ma fiicno saddex goor markuu ku celiyey marka waa loo keen fa shariba nebigu waa cabay minhu min asiqaayati uu ka cabay meeshii dadku ka cabayeen markuu cabay uma ataa waa yimid nabigu zamzama ceelkii zamzamka ceelkii biyaha laga soo bixinayo zamzamka ceelkiiyuu yimid walxaal ayuu yimid hum dadkii yasquuna ay waraabinayaan xujayda wa yacmaluuna ayna ka shaqaynayaan fiiha ceelka iyagoo biyihii bixinaya oo ceelka ka soo bixina oo xujayda ugu shuba meesha uu u yimi oo ceelkii la shubayo walaal hum dadkii oo cabaas iyo dadkii la shaqaynayay yasquuna ay xujayda waraabinayaan wayacmaluuna ay ka shaqaynayaan fiihaa fi lbiri ceelka faqaala nabigu wuxuu uhi icmaluu shaqeeya fainakum idinku calaa camalin saalixin camal wanaagsanaad ku sugantihin camal saalixaad haydaane shaqada wada marka dadka in la waraabiyo khaasatan xujayda la waraabiyo dadka kale oo ma la waraabiyo arrintaas waa camal saalixa horena waa u soo sheegnay nabiga salى اllahu calayه wasalam markii la weydiiyey sadaqada meydka laga bixiyo tan ugu fadliga badan inuu yidhi saqyulmaa biyo in dadka la waraabiyo wax lamiduhu ma jiraan ma rabtaa inaad aabbaha wax ula baxdo hooyada wax ula baxdo dadka abaaraha ku dhacayaan baraagaqoda waqfa ceelalqoda siiya booyada dhaamiya xoolaha waraabiya dadka ooman waraabiya sadaqa la ajir egu ma jirto nabigaa la weydiiyey sala allahu calay wasalam markaasuu yidhi sakyulma sadaqo mayd loo sadaqeeyo waxaa ugu fadli badan wax ooman la waraabiyo xoola ha ahaadeen dad ha ahaadeen beer ooman qoy kaasa ugu sarreeye marka waa camal saalixa oo aad u weyn camalkaas uma qaala nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam lowlaa an tuqlabuu in laydinkaga qaalib noqonaa haddaanan ka baqayn lanazaltu waa ka degi lahaa daabaddan saaranahay xataa adaca alxabla ilaa aan xarigga saaro calaa haadihi halkan wuxuu nabigu ishaaraa meeshaas deegtaah oo alaabta lagu qaato oo garabka iyo surka u dhaxaya meeshaas deegtaah oo alaabta la saarto oo garabka iyo surka u dhaxayda halkaas xarga halkaa saar ilaa qofka markuu ceelka shubayo halkaas xarga uu saarma marka xarga uu tuurayo ayaa inta ku dhacaya markaasuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam lowlaa an tuqlabuu in laydinkaga qaalib noqdo haddaanan ka baqayn lanazaltu waa degi lahaa can raaxilati gaabadaydaan ka degi lahaa ama lanazaltu ila albiri ceelkaan usoo degi lahaa oo meeshaad ka baxaydaan wadaantaan imaan lahaa xataa adaca ilaa aan alxabla xariga calaa halkaan yani caatiqatahu deegtiisa ula jeedaa wa ashaara waa ishaaray ilaa caatiqihi deegtiisuu ishaaray waa meesha caatiqu waa meeshaas garabka iyo surka udhaxayda oo alaabta dadku saartaan markay qaadaayaan markaas hadalkaas aneed waa maxay aniga haddaan intaa dheer daabadda ka dego aan wadaanta wax ka bixiyo waa camal saalixa camal saalixna waa jecla inaan sameeyo hadeer dad gaar aha shaqadan hayo cabaaska mid dadka muslimiintaahoo dhan qof walba wuuu le nabiga aad bixiyeyso oo biyaha shubay soo maaha oo xujayda waraadiye anuguna waa samayna waa ku soo yacaya waa la idinka qaadana shaqadii taasoo maxay kutusaydaa saxaabadu siay u jeclaayeen nabiga inay ku daydaan oo wuxuu sameeyaba u sameeyaan hadduu wadaartaas bixi lahaa dadkao dhan muslimiinta oo kusoo yaaci lahaa marka wuxuu yidhi camalkii ad haydeen waa laydinkaga qaarin noqona waa laydinka qaadana markaa saasad kaga dayna sidaasuu yidhi nabigu sal اlahu alay slam marka waa camal weyn oo saalixa ah in dadka la waraabiyo xoolaha la waraabiyo xujayduna kumaba sii jiraan rawa bukhaariy can cabdilaah cabdilaahi marka la ilaaqo waa cabdulahi bn mascuud can cabdilaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala cabdulahi bn wuxuu yidhi maa ra'aytu rasuul allah rasuulka ma anan arag sala اllahu calayh wasalam sallaa isagoo tukaday salaatan liayri miiqaatiha waqtigeedii ka hor ilaa salaatayni laba salaadood maahane liayri miiqaatiha waqtigeedii ka hor ulama jeedo ayadoon waqtigii geli u tukada ulama jeedo ee waxaa loola jeedaa ligayri miiqaatiha almuctaadi ficluha waqtigii laga caado dhigtay in la sameeyo waqti ka hor ayaa loola jeeda ee salaada ma ansaxdo waqtigeeda ka hor ligayri miiqaatihaa almuctaadu ficluhaa waktigii awal uu tukan jiray wakti ka horeeya asagoo tukaday ma aanan arag ilaa salaatayni laba salaadood maahane jamaca nabigu waa jamciyey bayna almaqribi maqribka iyo walcishaay ceshaha waa habeenka tobnaad bisha dilxija toban habeenkay tahay maalinkii sagaalaad carafay xujaydu taagnaayeen qoraxdu markay dhacdo maqribka lama tukado ee diba loo dhiga habeenkaas diba loo dhiga nabigu sal lahu alay slam markay carafo qoraxda ugu dhacday maqribkii ma tukan habeenkaas dibu u dhig waa socday markuu musdelifo tegey uu maqribkii iyo ceshii isku daray marka maqribkii waa habeenkii tobnaad musdelifuu nabigu ku tukaday sal lahu alay slam maqribkii iyo ceshihii waa jamciyey maqribkaana la hormarina salaada horayday oo markii hore horrayn jirta la hormarina mar kala jamcina sidaasuu yeelay wasalla alfajra salaadii subaxna waa tukaday qabla miiqaatihaa waktigeedii kahor waktigii uu markii hore tukan jiray wakti ka horeeya maahan qabla duluuci ilfajr inta fajarku dhalan mada ansaxayda dila tukado ee waxa weeye qabla miiqaatihaa almuctaad waktiga awal aadada u ahed inuu tukado ka horuu tukado waasna isla habeenkaa salaadii subax ka dambeeyey habeenka tobnaadoo musdelifo lagu oydo salaadii subax markay dhalatay wey sababta uu dadejinaana waxay tahay waxay sunnadu tahay musdelifo inta lagu tukado salaada subax oo qofku ducaysto oo ducayso duca dheer haddana qoraxdu intaysa soo bixin inuu ka tago marka si ducadii wakti u hesho uu salaada subax wuxuu ka tukaday meesha ugu horreyday meesha ugu horreydu ka tukaday si ducadii wakti dheer u hesho ayadoon qoraxdu soo bixinna laga tago meesha wadaalika ficilkaas nabigu markuu samaynaayey xajkay ahaad markuu labadaas salaadoodba sidaas u tukanayey rawa bukhaariyu can caliin cali bn abi aalib bukhaari wuxuu ka wariyey radi allahu canhu qaala cali inuu yidhi amaranii rasuulullah rasuulka ilaahi ayaa i amray sala اllahu calayh wasalam an atasadaqa inaan sadaqeeyo bijilaali lbudni geela kabadiisa allatii geelii naxartu aan gowracay iyo wa bijuluudiha maqaaradeedii nabigeena suban salى اlahu calayh wasalam xajka markuu xajinayey boqol halaaduu qalay maalinkii tobnaada xoolaha la qalayey boqoluu qalay nabigu sal اlahu alay wasalam annagana hadda xujayda badankoodu halri inay qalaanay ka cararaan maqaarkood qaar badan waxaa arkayda ayagoo le iyo lamlamaan aadaaho balrida si aan uga badbaado halri hadde waa halri nabiguna sal اlahu alay slam boqol halaad maaha boqol biyood boqolkii marka lixdan iyo saddex alaad gacantiisa ku gooyo xataa qof uma dirin lixdan iyo saddex alaad gacantiisa shariifadahu ku gowra nabiguna lixdan iyo saddex sano ku dhinto salawaatu wasalaamu calayh marka boqol lixdan iyo saddex laga jaro soddon iyo toddobaa hartay soddon iyo toddobadii wuxuu u wakiishay oo uu wakiil uga dhigtay inuu gowraco cali bnu abi aalib caliyadan taasna waxaa laga faa'iidaystay in xajka xoolo loo wado oo hadyi la wado inay sunadii nabiga tahay sal اlahu alay waslm gawracuna wuxuu ka mid yahay xaja waxa ugu fadliga badan wax ilaahay loogu dhawaado ugu fadliga badan xajku ka mid yahay markaasaa nabigu sal اlahu alay slm wuxuu ku yidhi geela aad gawracaydo hilibka qaybi geela waxay la samayn jiray marka xajka marka loo soo wadaa laba shay ishcaar iyo taqliid wax la mida maxay tahay ishcaar muxuuse yahay taqliidku taqliidka waxa weeye calaamadaa lagu xidhaa surkeeda oo dadku ay yaqaaniin neefkaas inuu hadi yahay oo beydka ale loo wado xataa dadka wax dhacadhic maya ma dhacaya waa ka leexanaya maalan ka duqa ah inta xarig inta dhexee laga dabay xarig waxaa surka loogu xidha qof kastoo arka waa fahmaa hadi inay tahay taaba ma ishcaarkana waxay tahay meeshaas deegta meeshaas kuruska kuruska aamidi saas loogu jeexa dhiigaa ka imaana marka calaamad lagu yaqaan weeye geela hadiga nabiguna saasuu ku sameeyey sal اlahu alay slm marka ishcaara layha la taabama markii marka midida saas loogu wado dhiigas ka yimaad aa maro kuruska laga saara kuruska korkiisa maro yaroo jiricsan maradaas weeye waxa weeyaan jilaalku jilaalku waa maradaas mara marada kuruska laga saara wey nabigu marka wuxuu ku yidhi salى الlahu عalيه wasalam markaad gowracdo maradii saareed iyo maqaarkii iyo hilibka kulliisa daqeed qofka hilibka googoynayana ilaa soddon iyo toddoba halaad hilibka aduu googoyn karin waktiga kaa dhammaana shaqaala la rabaa hilibka googooyo maqaarka ka baxsha shaqaalihii shaqaalaha anaa siinayo jeebkayga ka siina laakiin ujro looma sii karo hilibka iyo maqaarka mida halkaasna xukunka weynaa laga qaatoo ah xoolaha sadaqada sida xoolaha udxiyada iyo xoolaha caqiiqada caruurta looga waflalaa iyo xoolaha hadyiga xoolahaas ma banaana qofka kuu qalaayo inaad tira maqaarkaan ku siinaha ii qab maqaarka maa adigu leedaha alla leh maqaarku sadaqadu kamid allaad ka gadato janad ku rabto ah, qof kama gadan karti marka ujro looma baxsho xoolaha waqlasha xoolaha udxiyada maalinta waxa way ciidu adxaa maanta tobnaad la qalo xoolaha hadyiga maqaarkooda lama gadi karo hilibkoodana lama gadi karo nabigu iska daa hilib iyo maqaare xataa heerigii saarna kabadii saareed tii ugu xul iyadana sadaqeen waxba aka ka leeyin kulli qofka shaqala marka hadduu ku yidhaahdo neefad ii qala markaad tidhaahdo neefku hadduu sadaqo yahay hadduu ku yidhahdo maqaarkan waxaa tidha maqaarka shaqo kumadi mana ku siinayo ee lacag igala heshiiyo lacag hadhow lacagtii markaad siido demisba waa miskiina waa sii karta maqaarka waa ku sadaqaysane sadaq ahaan waa usii karta laakiin waxaa la diidaayo waxay tahay inaad ka gadato ah, hilibna kama gadi kartid oo ma dhigi karti iyo qalhibi baan ku siina ma dhigi karti hilibku waa sadaqo saw waxba waa inaad ujradiisa gaar u siidaa markaas kadib ama maqaar ugu dar ama lacag ugu dar ama see hilib ugu dar waxaa rabto ugu dar oo sadaqaa taasaa laga qaata amaranii rasuululahi rasuulkii allaa amray sala allahu calayh wasalam ana tasaddaqa inaan sadaqeeyo jilaali budni geela heerigiisa ama kabadiisa allatii geelii naxartu aan gowracay anugu iyo wa bijuluudiha maqaaradeedi waxaa kaloo laga qaatay hadiga markaad xajinaydo qof waa u wakiilo karta haddeer saasaaba la sameeyo qof isagu qali kara waa yari baan tiraa anaa qalaya dhibka kaa raaca hadaaba arki doona waa qali karta haddaad isku kallifto laakiin aada ugu dhiftoonay dhib aan caadi ahayn acmaashaadii xajkana waxaa dhacda nuqsaan inay kaa gasho markaa qof in loo wakiilo karo nabigaba u wakiishay sal اlahu alيه waslm soo ma jeedid waxa weya gawraca loo wakiilo karaa qaybinta loo wakiilo karaa udxiyada loo wakiilo karaa qof iga udxiye udxiyadii qaba caqiiqada waklasha caruurta loo wakiilo kara kulligood qof waa loo wakiilo karaa sadaqaadka dad waa loo wakiilo karaa qaala bukhaari bukhaariya wuxuu yidhi qaala cabaa cabaa wuxuu yidhi idaa tabayada hadduu wax carfaayo ismariyo qofkii xaajiga ahaa oo labisa ama uu xirto dhar dharkii xaaraanta ka ahaa uu xirto naasiyan xaalu yahay mid halmaansan oo jaahilan xaalu yahay mid jaahil ah falaa kafaarata caleyh kafaara korkiisa ma ahanin qofka xaajiga ah waxyaalaha ka xaaraanta waxaa ka mida ah, saan ogaanay wax carfaayo inuu ismariyo waxyaalaha ka xaaraanta waxaa ka mid ah oo ragga u gaarka ah maryaha sida jirka loo tolay ama jirka qayb ka mid dumarkana indhashareedkiya ka xaaraam iyo khufaasaynka gacmo geliskiyo nuucii labaad oona sheegay gacmaha marada loogu talagalo loo tolo labada calacalood khufaasaynka ama gacmo geliska qofkii marka hadduusan ogeyn in sharciguba diiday oo uu jaahil yahay oo wax carfaya ismariyo ama maradii laga xarimay uu xirto waa loo sheegaa marka loo sheegana waa siibaa kafaarana lagama rabo fidyana lagama rabo hadduu jaahil yahay wakadaalika hadduu ishalmaamo oo madaxa daboolo ama wax carfaayo ismariyo ayadana kuna dembaabi maa fidyana lagama rabo markii loo sheego iska ilaalina oo ka baxa wax carfaayo hadduu marsaday waa iska mayra ah, waa inuu mayro oo uu aad iskaga fujiyo qaala الbukhaari wuxuu yidhi qaala cada wuxuu yidhi idaa tadayaba hadduu iscarfiyo ow labisa ama uu xirto markii laga xarimay naasiyan xaal yahay mid halmaansan o jaahilan xaal yahay mid jaahila falaa kafaarata calayhi macnaha fidye lagama rabo waana sida imaamu shaafici uu yidhi raximah اllah kitaabu fadaa'il madiina madiine fadaaisheeda kitaabkiisa hada maxalo rawa bukhaariyu can anasin radia allahu canhu bukhaari anas wuxuu ka wariyey qaala anas wuxuu yidhi qadima nebiyu nabigaa soo galay sala اllahu calayh wasalam almadiinata magaalada madiino nusadan daarminhaal waxaa ku qoran faamara nabigu waa amray bibinaaءi اmasjid laakiin nusqadaa kale waxaa ku qoran wa umira nabiga waxaa la amray bibinaaءi اmasjid alla amray wey ah, sharmuudiguna saas u sharxa inuu majhuuliya bukhaariga koleyba maطbuucaana qaar aan fiiriyey sidaasaa ku sugan oo ah wamira wa umira marka haddii la yidhaha faamara nabiga amray wey wa umira marka la yidhahdo nabiga la amro alla amray wey nabiga alla amray nabigu salى الlahu عalيه wasalam markuu maka ka hijrooday maka oo madiine u hijrooday koo wuxuu tegey intuusan magaalada madiine gelin meesha uu ka dhisan yahay masjid اlquba oo ay deganaayeen qabiilo la yidhahdo reer bani camr ibn cawf halkaasu wuxuu ka dhisay masjidka la yidhah masjid اlquba waa masaajidkii ugu horeeyey waa awalu masjidi usisa calى taqwa waa masjidkan kadibna magaalada madiinuu tegey wuxuu ka dhisay intuusan deginu calaamaday meeshii masjidka shaqadii koobaaduna ka dhigay inuu masjid dhiso marka nabigu markuu tegey salى الlahu عalيه wasalam wuxuu amray masaajid ina dhiso faqaala wuxuu yidhi dhulkii marka hashi uu nabigu saarnaa aa meel fadhiisatay say u socotay hasha markay magaalada soo gashay qolo walbaa waa ku dhegeen rasuulka ilaahay annaga nagu deg waxaan haynaa ciidan badanoo ku difaaci kara gaal kuma soo daqanci karo waxna waa u diyaarsanay weliba hubna waa diyaarsanay rasuulka allo anaga nagu deg qolada kale waxay dhahaan rasuulka allo annaguna wax fiican aan diyaarinay annaga nagu deg markaasaa nabigu yidhi sala alay waslam hasha daaya ayadaa ma'muuraahe meeshay fadhiisata u daaya say u socotay beer dhex fadhiisata oo geedtimireed ku yaalla khalaas beertiiya iskale waxaa iskale nabiga salى الlahu alay waslm awoogiis cabdulmuطalib reer abtigiis niman ansaar ah oo la yidhaha bani najaar oo nabiga awoogiis cabdilmuطalib u ah abtiyaal nimankaasa iskale laba wiila iskale oo sahl iyo suhayl la dhihi jiray oo agoonnimo ku koreen oo ascad ibnu zuraara uu soo koriyey labadaas wiilale oo marka qaan gaareen beertaas marka nabigu sal اlahu alيه wasalam beertii markay hashuu fadhiisatay halkaas masaajidka in laga dhisu go-aansada halkaas in masaajidkii laga dhiso faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa bani najaar reer bani najaarow waa nimanka dhulka iska lahaa waa labadii wiiloo beerta lahaa weliba hadalka uu ku dhacaa saaminuunii lacag iga siista dhulkan saaminuunii lacag iga siista iga gata wey faqaaluu waxay leedaheen laa natlubu ka dalbi mayno amanahu lacagtiisa ilaa il اlah ilaa min allahi ilaabaa bimacnaa min ilaahay maan cid kale lacagtiisa kama rabno allan ka rabnaa jannaan ku rabnaa filladiisaan ku rabnaa annagaa sadaqaysayna adiga kaa gadan mayno ilaahay baan ka gadanayna saasay ku yidhaahdeen laa nadlumu ka dalbi mayno samarahu lacagtiisa ilaa il اllah ilaa min allaahi alle maahane faamara nabigu waa amray biqubuuri اlmushrikiin dadkii horaa dee waxa weeyaan maadaama aan cilmi la arag maydka meesha laysaga aasan jirin dadkuna gaalay markaas ahayd intaan nabiga sala allahu alay slam lasoo dirin marka qabuuro gaalaha ku jiray meesha marka nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi ha la seego hala bixiyo qabuuraha qabri iyo masjid isku meel lagama dhigo nabiga sala allahu alay wasalam axaadiis saxi muslimka wuxuu yidhi dadka ilaahay intuu abuuray kuwa ugu sharta badan waa dadka qabuuro korkiis masaajid ka dhisa ilaahay intuu abuuray kuwaas u shar badan dhammaan isku dar inta ilaah abuuray dadka u shar badan waa dadkaas marka haddii meeshuu qabuuro muslim ay tahay qabriga muslimka lama faagi karo in laga leexdo meel kale masaajidka laga dhisa hadduu isaga u horreeyo haddii masjidku horreeyo kadib lagu soo aasayna waajib waxaa qabriga in la baxo hadda kii horreeya xaqi meesha hadda awal masaajid ahaa jirtay oo ayadoo masjida kadib qof lagu aaso waa waajib qofkaas in la baxo maxaa waa xaaraan in lagu tukado meel qabri waa xaaraan nabiga sal lahu ala sl laa tusalluu ila qubuur war qubuuraha u tukanina war qabuuraha masjid ha ka dhiginina ilaahay intuu abuuray waxa u shar badan dadka qabuuraha masjid ka dhiga marka haddii meesha awal masjid aheed oo qofka lagu soo aasay waa waajib in la baxsho haddii meeshu ay marka hore qubuuro muslim aheedna waa xaaraan in masaajid laga duudhiso haddii laga dhudhisana in masjidka la dumiyo ma banaana ilaa qofka muslimka xaquu leeyay meesha isagaa iskale laakiin qubuuro meesha ku jira qabuuro mushrikiin ahayn oo gaala ah, ayaga marka la iska baxsho ah. meel kale lagu aasa faamara nabigu waa amray biqubuuri اmushrikiina binabshi qubuuri اmushrikiin qubuuraha mushrikiinta in la feego oo la baxsho saasuu amray fanubishat waa la feegayoo waa la baxshay waa la baxshay uma bilkhirabi uma amara nabigu wuu amray bitaswiyati اkhirab dhulkii qaraabay in la simo ee dhulkii meel goda iyo meel dheer weeye ilaa qabuura meeshii laga faagaye uma amara nabigu wuu amray bilkhirabi waa jamcu khirbatin khirbadu waa dhulka kala koreeyo meel dheer iyo meel gaaban iyo meel bohola meel god ah bilkhirabi dhulkii qaraabka ahaa in la simo bilkhirabi e bitaswiyati اkhirab dhulka qaraabka in la simo fasuwiyat waa la simay markii la simay kadiba marka geedii timirtana laga jaray wa binaqli wa amara nabigu wuxuu amray binaqli biqaci naqli geed timireedyaalka in la gooyo faqudica waa la gooyey iyagiina waa la jaray fasafow dadku waxay safeen annaqla geed timireedyaalkii qiblat masjid masjidka qibladiisaa la dhigay masjidka qibladiisa halkaas ayaa la dhigay marka taasna wuxuu idhi xaafidku waxaa laga qaadanaa marka la leeyahay madiine geedaheeda lama goy karo waa geedaha ayagu iska soo dhashay oo aan banu aadamku tallaalin laakiin geedkan banu aadana tallaalay geedkan timirta banu aadana tallaalay saasuu ku bannaanaada in la gooyo marka lagu leeyahay geedaha lama taabto maka iyo madiina waa kuwa iyagu soo dhashay oon banu aadamku tallaalin laakiin geedkii awal banu aadam tallaashay waa gooso kara kaas kaas uu goosana waa la gooyey geedahaas waa la gooyey rawa الbخaarي bخaarي wuxuu ka wariyey can abi سacيidin الkudري radي الlahu canهu can النبي nabiga inuu ka wariyey salى الlahu عalيه waسلم qaala nabigu wuxuu yidhi yأti dajaal gaalka dajaal la yidhah waa imaan doonaa dajaal waa gaal isha midigtaala isha midigta waa masaxanta laguma arko meeshaas wejigana waxaa uga qoran ka fa ra markii laysku akriyo kafara wey waa gaal inuu gaal yahay halkan uga qoro meeshaas labada indhood dhexdooda hay uga qoran qof kasta waa akri karaa dadku markuu fiiriyo ishii midigtaada ama saxanta waa calaamad aan kaa lumin qoftaas haddaa aragto oo dhahay ilaahaan ahay waxaa jira ilahay mati ordiga marka adduunka korkiisa maka iyo madiine maahane magaalo kastoo ku taalana waa u tega xadiiskeeda oo noo soo socda wuxuuna leeyahay anaa ilaah ilahna maqlidid cirka ulka abuuray waa ikanu ku le waanigaa socda marka waana imtixaan ilahay dadka ku imtixaana dabu u imaanaa wuxuu leeya waa ikan ilaahan markaasay leey waa ku rumayn ilaahay nin adaa markaasuu le cirkow roob soo daadi markaasuu soo daadina markaasuu le dhulkow ha sugina hadda naga soo saar markaas isla markii deegaan noqona dob saaka roo ku daay arigii saaka soofe galabta dhamaana ah, isagoo kalidu ka korey oo soo dheri saasna lama oqoon oo waa la roobku markuu dao usbuuc kadib inuu naqu soo dhafo fiiri markaasay leeyiin allayla kan inaan lagu shaki karin inuu ilaahay cirkiiu roob ka keenay dhulkiiu amar siiyey warkiisu waa cadi qolo kaloo iska barwaaqayso meel joogto imaana markaasu le war waay kanaan rab ilaahana markaasay leeyiin ilaah ma noomati or magat markaasuu cirkow dhibicna sii kartuu leeyahy dhulkow abaar noqo cirkuna dhibic ka soo dari ma dhulkuna abaaru noqon u fiirsado boqorkaa sidaa laisugu imtixaana waana gaal waxaas saas darteed hadalka xadiiska saxiix muslimka fiiriya weligaa qofka laguma raaco wax la yaab uu sameeyey imaam shaafici wuxuu dhihi jiray marka haddaad aragtaan qof badda badda korkeeda iska socdo oo aan cagu ka qoyin hawadaana haadaya isagoo wax aalada wadan waxbaa ku kd waa walaal waa awliya ale waxbaa dhig war dajaaj baa ka shaydaansan irkow roob soo daadi le kaas soo daadina dhulkow naqakeen u le kaasu naq noqona waana gaal bal inta gaala gaalka ugu gaalsan way marka calaamadaha dadka laguma oqoodo waxaa lagu oqoodaa siduu yidhi imaamu shaafici qofku inuu ilaahay rasuul adeeco saasaa lagu oqoodaa weliga ilaahay waa qof ilaahay iyo rasuul adeecsan aladiina aamanuu wa kaanuu yatacuun fiiri awliyada ilaah tilmaami mogta alaa ina wliya allah laa khawfun calayh walahum yaxzanuun maxaa lagu yaqaan yayyihiin aladiina aamanuu wa kaanuu yataquun qof ilaahay rumaysan alla ka baqaya haddaad qayr ku aragto marka waa karaamo ilaahay siiye laakiin qof ilaahay caasinaya haddaad ku aragto wax la yaab leh hor waa weli ilaahay waa weli soo dahira hadhig dajaal baa calaamadaanu samaynay marka fiiri gaalkaas yaati dajaal waa imaanaa whuwa dajaal waa jumla muctarida wahuwa dajaal muxaramu alayhi waa laga mamnuucay muxaramu ay mamnuucun wey waa laga mamnuucay an yadkula inuu soo galo niqaaba almadiinati madiina wadooyinkeeda niqaab waa jamcu naqbin sida xablun xibaal oo kaleeto xablun xibaal naqbigana waxaa la haha adariiq bayna aljabalayn adariiq bayna aljabalayn waa wadada labada burood dhex marta aa la idhaahdaa naqbun niqaab marka waa wadooyin haddee maka iyo madiina waa buuro wadooyinkoodo dhan waa dhex mara buuraha marka nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam wa huwa dajaal muxaramu waa laga xarimay calayhi korkiisa macnaha waa laga mamnuucay an yadkula inuu galo niqaaba اmadiina magaalada madiine wadooyinkeeda yأti dajaala wuxuu imaanaa bacda sibaaqi caraseelada gabalkeeda ibaqa sibaaq waa jamcu sabakatin sabakadana waxaa la yidhaahdaa dhulka cusboolayda oo waxba ka soo dhalan subaxdii haddaad u timaado waa inuu qoyan yahaad moodaa habeenkiiu soo qoya hadhow marka qoraxda kulatan cagta lama saari karo waxba kama soo dhashaan roobkasta hadduu ku do-o dhulkaasaa la yidhaha sabakada dhulkaas caraseelada cusbooleyda meel sidaasa oo magaalada madiine banaankeeda maaha gudaha gudaha ma imaan karo halkaasuu soo istaaga bacda sibaaqi caraseelada gabalkoodu imaanaa allatii taasoo bilmadiinati bikhaariji lmadiina madiine banaankeeda ku sugan ille madiine inuusan soo geli karin waa soo aragtay ah, bikhaariji lmadiina madiine banaankeeda meel ku taalla halkaasu imaana saykhruju waxa u baxaa ilayhi dajaal xaggiisa yowmaydin maalinkaas rajulu nina u soo baxa ninkaasoo huwa khayrunaasi dadka ugu qayr badan ow min khayri naas ama dadka dadka ugu qayrka badan ka mid a ow min min haddii la gesho waa ka mid wey dad khayr badanaa jira laakiin asagaa ka mida haddii la yidhaha khayrunaasna asagaaba u qayr badan wey marka waa shaku raawi waa dadka kan ugu qayr badan ama dadka kuwa ugu qayr badan u ka mid yi fayaquulu wuxuu le inta u tago ashhadu waxaan qiraa annaka adiga addajaal been badanihii inaad tahay alladii kii inaad tahay xadaanaa uu nooga warramay canka xaggaaga rasuululahi rasuulka ilaahi sal اlahu calayh wasalam xadiia warkiisa nabiga warkii uu noo sheegayey ninku noo tilmaamay adiga inaad tahan qira uu leey fayaquulu dajaalu dajaala wuxuu leeyahay ara'aytum bal ka warrama in qataltu haddaan dilo haadaa ninkaan uma axyayt mtuhu kadibna aan nooleeyo hal tashukuuna ma ku shakinaydaan hal tashukuuna ma ku shakinaydaan fi mri i mri muxuu la jeedaa fi dicaai اuluhiya ilaahnimada aan sheegaayo ma ku shakaydaan daan tdilo soo nooleeyo ah, daan tdilo soo nooleeyo arinka ma ku shakayda arrinku waa maxay fi dicaai اuluhiya ilaahnimada aan sheegaayo ma ku shakinaydaan saas wey fayaquluuna dadku waxay leeyiin laa ku shaki mayno haddaad inta disho noolaydaa inaad ilaah tahay ku shaki mayno ee bal waxna tus fayaqtuluhu waa dilaa ninkii uma yuxyii kadib soo noolayna weliba xadiis kale nabig wuxu uhi sala allahu alay slam intaad dilo oo cadna xagga dhigo cadna xagga dhigo uu dhexdiisa ku lugayna uu dhex mara kadib leey isku soo dhig haya markaan war ma keeni karta uu leey markaasuu le alla markaanan hubaa inaad dajaabta haddaba markii dambe soo noolaado imtixaan wey meeshu fiiri qofka iimaankiisa oo nabigu u sheegay sala allahu calay wasalam maahan waxyaalo aan la yaaban arka inuu uga shakiyo fiiri bal ninkaas iimaankiisa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fayaquulu wuxuu leeyahay xiina yuxyiihi markuu soo nooleeyo wallaahi ilaahay waxaan ugu dhaaranaa maa kuntu ma aanan ahayn qaddu hadda ka hor ashadda mid ka cadayg badan basiiratan cilmiga cilmigaasoo minii xaggayga ka ahaaday alyawma maanta maanta saan kuu ogahay inaad dajaal tahay hadda kahor kuma ogeyn haddeeraan kusii oga haddaanba si dhaba ku ogaad inaad dajaal kii tahay ma hadduuba inta idira inooley markaan markaanaba si adag kuusii ogule maxaa waa calaamad nabigu usii sheegay sala allahu alay slm maahan jaahil qof fa yaquulu wuxuu leeyahay addajaalu dajaal aqtuluhu mar kale ma dilaa uu dadka leeyahy nabig wuxuu ihi falaa yusallatu calayhi mar dambe lagu sallidi maayo ninkaan imtixaankii waa ka baasay ilaahay baa ka kaafina xadiiskan ku sheegay nabigu surkiisa bir camalu noqon gawracu maaga bir mabaka ha ilaahna wax kaduxumiya marka ha dadkii waa arkaay oo i xaafid ibnu xajar dadka qofka caqliga leh koo wuxuu dareemi karaa inuu yidhaahdo ma waataa ilaahay cirkii dhulka abuuray ha hay ishaan ma iska sancay intaas una ir iyo dhul axad abuuray il waa dawayn karaa isha ma iska dawayn haye mideeda kale ma iska tirtid calaamadda halkan kaaga ta oo qof walba markuu ku arko kuleeya gaal ma iska tirtid mana tiri karo fiiri waa wax qof walba arki kara soo maha laakiin qofka ilaahay hanuuniyaa hanuunsi dadku intaas ma karaan irkii dhulka ana abuur u leeyahay ma dhacaya ma ishan ishan sancayd ceebtaan kugu taalla ma iska samayd ma dhahayaan dadka oo baadiyooba laakiin dadka hanuunsan waa leey dadka hanuunsan waa leey marka hanuunka ilaah baxsha ilahina ma baadiyeyo marka qof walbaad un la yaabto xoogaa ku aragto oo kaas weli allu ahaa welinimada saas laguma xukmiyo welinimada waa wax ilaahay baxsho calaamadeedana ilaahay baa sheegay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun aliimaan marka kullu mu'minin taqiyin fa huwa waliyu lilah qof kastoo muumin ah awliyadu matahay sideeda haddaadan weli ilaahay ahayn weli shaydaana ah. dadku waa labadaas awliyaa shaydaan iyo awliyaa raxmaan dadku waa intaas qof aan weli ahayn maba jireen mogta laakiin laba weliyaa jir ah, dadka gabal mogta weligii wuxuu yahay halkoo qof oo qol ku jira oo duub weyn oo meel ku qarsoona mar dhifal la arkon dadka u soo bixin halkaas xabadada u haysta adugu madada weli alla ahayn weli shaydaana ilaa qof kasta fiiri oo ilaahay rumeeya ilaahayna ka baqa waa weli alle say u kala karaamo badan yihiin ina akramakum cinda allaahi atqaakum qofba qofku ka alla ka cabsi badayu ka karaan badan qof walba qofku ka cabsi badan isku karaama maan dadku ila islama taqwo ekee yaan lagaa taqwo badan rawa الbخaarي can anas bni maliki radي الlahu canه can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yidhi laysa min beledin magaalo ma jirto ilaa sayada'uhu waa ku istaagi doona addajaalu dajaal magaalo sideedaba ma jirto adduunka magaalo ku taalla ma jirto ilaa dajaal waa ku istaaga waa gela ilaa makata iyo walmadiina maka iyo madiine maahane culummada jumhuurta wuxuu hi xaafid ibnu xajar sidaas daahirka ay xadiiska u nabadgeliyo waxay yidhahdeen magaalo kasta waa gela labadaas magaalo maahan laakiin ibn xasmi ibnu xasmi waa imaam amada muslimiinta ka mida qowl oo mas'alo hadduu khilaafo qofka macnaheeda maahan inuusan culummada ahayn waa caalim oo bal culummada mujtahidiinta ah ka mida ah. laakiin haddana likulli caalimin lahu aqdaa wa zallaad caalim kasta masale waa ku gafaa zallada waa leeya qayrkiisa kalea laga faa'idaystaa zalladana waa layska dhaafaa soo ma jeedi nabigana noo sheegay sal اlahu alيه wasalam idaa xakama alxaakimu faاjtahada faasaaba falahu ajraan idaa xakama alxaakimu faاjtahada faakdaa falahu ajru hadduu intaa ijtihaado xugu rido ku gafo ajaru leey isagu maaha inuu dambaabo mar hadduu ehel u yahay inuu ijtihaado marka caalimka isagu wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa magaalo kasta ciidanku diraa gala ee asagu ma kala gaaro magaalooyinka wuxuuna saas ku xambaartay yidhi waktiga uu nool yahaa wakti gaabana adduunkuna waa ballaaray laakiin wuxuu yidhi wuxuusan ku baraarugin waktiga uu joogo waxaa ka mida maalin hal sana hal sana meeqa magaalo la tegi kara qofkii weliba asbaab hayso wax badana la tegi kara hal maalinoo sanad la egaa ku jirto maalin bil la egaa ku jirto maalin usbuuc la egaa ku jirto marka muddadiisu ma gaabna marka dhinacaas laga fiiriyo nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam laysa min beledin magaalo ma jirto ilaa sayaqowhu waa ku istaagi doonaa addajaal waa geli doonaa ilaa makata walmadiina maka iyo madiine maahane maka iyo madiine maahane laysa lahu uma sugnaanin min niqaabihaa waddooyinkeeda naqbun wadda uma sugnaanin ilaa calayhi waddadaas korkiisa waxaa ahday almalaa almalaa'ikatu malaa'ig waddo kasta waxaa joogta malaa'ig saafiina xaal ay yihiin kuwii naftooda safaya ayagaa isi safa saafiina anfusahum nafafyaalkooda xaalay safayaan yaxrusuunahaa xaalo ay ilaalinayaan waa xaala mutadaakhila yaxrusuunahaa xaalay waardiyeynayaan magaalada markay magaalada madiina wado kastoo soo gasha malaa'iga joogta waardiyay ka hayaan waxay ka waardiyeynayaan dajaal uma tarjufu lmadiina magaalada madiina waa gariire dhulgariira ka dhaca biahlihaa dadkeeday la gariire alaaثa rajafaatin saddex dhulgariir fa yukriju laahu ilaahay wuxuu soo bixinaa kulla kaafirin gaal kasta iyo wa munaafiqin munaafiq gaal kasta iyo munaafiq kastoo ku jiray magaalada madiina waa baxa xulu magaalada dhulgariira ka dhacay ha laga baxo markaasuu dajaal aada ha dajaala aadaya ay ku biirayaan dadkii fiicna halkii ku haraya haydeen cadowgaas uma socono waaba calaamadihii nabigu calaamadihii nabigu noo sheegay salى الlahu عalيه wasalam kitaabu sowm haadaakanu kitaabu sowm soomka kitaabkiisii wey allahu subxaanaه wa taعalى aعlam slى اllahu وsلم وbaaraka عalى nabiyina mحamed